التاسع والسبعون بعد المئتين من مجالس إقراء وشرح كتاب سنن النسائي في ليلة الأحد الموافق للسابع وعشرين من شهر رجب نعم للسابع وعشرين من شهر رجب عام ألف وأربعمائة وثلاث وأربعين لجنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدنا بكتاب الأربعين وانتهى بسنن الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل inahu samiic mujiib dacwaad majliskan majliskii laba boqol iyo sagaal iyo todobaatanaad ee majaalis marka sharx koobnay kitaabka suna nasaa-i habeenkan waa habeen axadda kuna beegan toddoba iyo labaatanka bisha rajab kun afar boqol iyo saddex iyo afartan jir nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam kitaabu listicaada magan kitaabka magangalka ayaan kusoo jirnay baabka caawa saddexaad ayaan bilaabi doonaa baabu listicaadati magangal ilaahay laga magangala subxaanahu wa tacaala min fitnati اsadri xabadka fitnadiisa ilaahay in laga magangalo subxaana wa tacaala fitnatu sadriga waxaa ka mid ah khilliga iyo cuqdada iyo xasadka iyo fulaynimada iyo bakhaylnimada iyo waxa weeyaan waxyaabahaas oo dhan ayaa la yidhaha fitnatu sadri iyo caqiida xumida iyo bidcada iyo waxyaabahaas muxuu ahaa tirada badan ayaa fitnat sadr la yihahda weeyaan marka ilaahay in lagama gala subxaana wa tacaala xabadka fidnadiisa ayuu baabkan u baabiyay xadiidka shan kun afar boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadiid saxiixun ligayrihi waa muxuu aha laba ariiq oo muxuu aha wuxuu ku yimid xasana kadibna saas ayuu ku noqonaya saxiixun ligayrihi qala imam smt abana isxaq bn ibrahim alxandari qaala ambana cubaydullah ibn muusa alcabsi qaala xadaana israail ibn yunis ibn abi isxaaq asabiici can abi isxaaq asabiici waa camr can camr ibn maymuun alawdi can cumar بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وأمير المؤمنين أن النبي نبgeena صل سلم كان وxuu ahay nabigeena يتacawadu mid ilaahay ka magangala subحaanaه وataعaalى min الجubni fulaynimo iyo والbkli bakiilnimo iyo وفitnaة الصadri xabadka fitnadiisu ka magangeli jiray iyo وcadaaب الqbri qabriga cadaabkiisa iyuu nabigeena calayhi الصلاة sلام ilahay ka magangeli jiray marka intaba waa in cudro ah oo ilaahay subxaana watacaala qofaan ahayn ilaahay cidaan ahayn aynan qaadi karin marka inaad ilaahay ka mangasha fulaynimo adduunka qofka fulayga ah ma barako badna ma khayr badna sida dhabta ah diinna uma gargaaro qof fulaya ummadna muxuu ah wax uma qabto waxaa laga yaabaa mar kastaba uu dhimani qof fulayga ah yamuutu daa'iman naftiis mar waa go- waxyar marwaa dhintayba haywuu dhintay yacni ilaa intuusa dhimanin ka hore kun jeer ayuu dhimani marka fulayka barako badan ma lahan khayr ma lahan nabigeena calayhi salatu salaam ilaah wuxuu ka mangeli jiray min aljubni fulaynimo iyo bakhaylnimada bakhiilkana waa balaaye isna iyo fitnatu sadri xabadka fidnadiisa oo qaybihii haddaan sheegnay ah iyo qabriga cadaabkiisa ikhwani kiraam cadaabka qabriga waa wax runtii aad u xanuun badan waa wax aad iyo aad yani qofka muruga badan gelini maxaa yeelay nabi aadam calayhi salaam wiilku u dhalay labadu isdeshay oo qaabiil iyo habiil ilaa hadeertan qabri ay ku jiraan inuu qabri galayna qur-aanka ilaahay ayaa sheegay subxana wa tacala suurat almaa ayuu ilahay ku sheegay subxaana wa tacaala markuu walaalkii dilay oo kadibna banaanka uu yeelay maydkiisii ayaa wuxuu arkay duka duuga walaalkii markaasaa wuxuu yidhi acjaztu an akuuna midla hada اlquraabi fa uwaariya sawata akhi marka ilaa xilligaas ood ilaahay nabi aadam abuuray anug ilmihiisii anug ilmihii ka midka ahaa ilaa hadeertan qabrigay ku jiraan qabrigaas marka siduu nabigeena sheegay imaa rawdatu min riyaad اjanna wa imaa xufratu min xufar anniiraan marka qabrigaas qofkii lagu cadaabo oo badbaado ku waayo imtixaan baa haysto lidaalika nabigeena calaه slat slam weligiis kamuusan tegin ummaddana wuu faray salaad kasta ama farad ha noqoto ama sunno ha noqote in ilaahay laga magangalo subxaana wa tacaala afar shay allahuma inii acuuduka min cadaabi اlqabri isagaa u horey wa min cadaabi الnaar wa min fitnati اlmaxyaa adduunkan fitnada ma yar wاlmamaat iyo dhimashada xilliga la dhimani oo waxaa weeyaan nafafka qaar uu shaydaanka uu muxuu aha jiidani wa min fitnati اlmasiix اdajaal afarta iyada waxaa loo hormari fitnat اlqabri waana waxa ugu dhirarka badan kuwan kale fitnat اlmamaat iyo fitnat اlmaxya iyo wax iska kooban wa masiix dajaalka hataa wixiis wax kooban wa laakiin wax dhirarka badan oo xilli ay kula gaaray aadan ogeyn waa muxuu aha fitnat اlqabriga lidalika ilahay in aad loogu magangalo laba arrimood fitnat اlqabriga iyo xusn khaatima labadaas iyaga ah aad qofka inuu daa'iman ilahay ugu magangalo oo wa loo baahan yahay nabigeena ala sl slam saas ayuu ilahay ka magan jiray fulaynimada bakhaylnimada iyo xawadka fidnadiisa iyo qabriga cadaabkiisa qofka cudadl cudadlowg maarate wuu kadeedanya xashadkana waa lamid daa'iman nicmo kasta oo ilaahay qof u siiyo muslima amaba muxuu aha qof kale uu siiyo isaga waxay u tahay xabad isun ku dhacday marka isna waxaa wey cirbadan baa un qalbiga lagaga duri sunna hurdo ma lahan hebel baa nicmo ay usoo cosboonaani awlaada ilahay u siini maalu ilaahay siini madaxnimu ilaahay siini cilmiu ilaahay siini caafimaadu ilaahay siini cumr dheeru ilaahay siini wahaakada isaga marka intaas waxay ku yihiin xabad qofkan xaashidka aheedna wuu ku farxi inta uu haysta in ka badan inuu rabbi subxaana watacala muslimiinta o dhan siiyo marka wuxuu ku jiri a farxad mar kastuu maqlo qof muslima ilahay wax uu gaarsiiba wuu sii farxi marka xayaatadiisa waa sacaado in sha allahu tacaala geeridiisana waa sacaado marka lasoo saarana waa sacaada maxaa yeele qofka xaasidka ah waa qof ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisa la dagaalamay ilaahayow qofkan maxaad waxaa u siisay kuma ma mudnayna ayay muxuu ahaa meesha ay ka dhiganta markaad qof ilaahay nicmo u aad ku xasaysa sidaa weya nasal allah asalaama walcaafiya lidalika nabigeena alayh salatu slaam ilah ka mangeli jiray baab sticaada mangal laga mangalo min shari samci walbasar maqalka iyo aragga shartiis ama shartooda in ilahi laga magangala subxana watacaala dhagahan iyo indhaha nicmada badan ilahay ku siiy haddana waa imtixaan waad aragteenoo wax hadda indhahaada mara oo xaaraana oo muxaramaada oo wuxuu nabigeen u sheegay alayh slat slam xufat innaaru bishahawaat shahawaadkii naarta lagu xareereeyey ay indhaha saas u eegayaan indhahaana waxa lagu siiyey shaqo kale waa ma aha taayada ah waxaa lagu siiyey inaad qur aanku ku akhriso waxaa lagu siiyey inaad diinta ilahay ku barato waxaa lagu siiyey inaad muxuu ahaa wanaagga ku eegto waxaa laguu siiyey inaad muxuu ahaa khayr oo dhan ku samayso waxaa laguu siiyey inaad ugu dhawaanin wax xaaraan adigana maxaad ku badashay waa mushkilad waana dhammaanteen kulluna daaka rajul ilaahna badbaadi subxana wa tacala dhagihna waa saas oo kale inaad xumaan ku maqlin khayr ku dhegaysato ood wanaagga muxuu ahaa dhankeeda u adeegsato ayay ahayd marka lidaalika nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam sida noo imaan doonta in nicmat albasar wa nicmat samci in meel xun loo adeegsado ayaad ilahay ka magangeli subxana wa tacala xadiidka shan kun afar boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nas abarna alxasan alxuseyn ibn isxaaqd qaala xadaana abu naciim waa ninka alfadl ibnu dukayn weeyaane qaala xadaana sacd ibnu aws qaala xadaanii bilaal ibnu yaxya ana shutayr ibnu shakl ibnu xumayd alcabsi weeyaane akhbar wuxuu warramay can abi abis oo ah shakl ibnu xumayd alcabsi ahy oo saxaabi ah qaala inuu yihi radi allahu anu arda waraxim allah jamiica ruwaat qaala wuxuu yidhi ninka la yidhah shakl ibnu xumayd ataytu nabiya nabiga anu imid sal slm faqultu waxaan idhi yaa nabiy lah nabi allow callimnii ibar tacawudan magangel magangelyo tacawudan magangelyo oo atacawadu bihi aan magangelo yacni dikri iyo duca aan ilaahay ku magangala ibar weeyaan uma kadibna qaala wuxuu fa akhada biyadii gacantaydu i qabtay dheh uma kadibna qaala wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa shakarow acuudu waxaan maangala bika adiga ayaan maangalaya min shari samci maqalkayga shartiisa ilah kaa maangeli wa min shari basari aragayga shartiisa ayaan kaa maangeli wa shari lisaani carabkayga shartiisa aan rabbi kaa maangeli iyo wa shari qalbi qalbigayga shartiisa aan rabbi kaa maangeli iyo wa shari maniyi minadayda sharteeda ayaan rabbi kaa maangeli qaala wuxuu yidhi xataa xafidtuha ilaa an ka xifdiyo qaala sacd wuxuu yidhi walmaniyu maa huwa biyihiisa weeyaan nicamtan ilahay uu ku siiyey subxana watacaala ilahay muxuu le subxana watacaala wاbtagi fii ma aataaka allaahu addaar اlaakhira ilaahay wuxuu ku sii oo awood ah oo maqal ah oo arag ah oo maal ah oo cilmi ah oo jaah ah oo dhan walbana aakhira ku doona iyagoo iyadoo isku dudubanoo dhan aakhira ku doona wax adduun lagu hanjabaadiska ah oo nafta muxuu ahaa ay ramaqa ay go-yna ahna ha hilmaamin wax macno lahna maaha kalamxilbasar wa macno ku dhisan maaha wabtaqi fii ma aataaka allahu daar alaakhira marka nicamtaas ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiyey inaad waxun u adeegsato iska ilaali weyaan o marka waxaad tidhaahdaa ilaahayow maqalkayga shartiisa iyo araggayga shartiisa iyo carabkayga shartiisa carabkaad garanaysaan oo hal yakubu naas fi naari calaa wujuuhihim aw calaa manaakhirihim ilaa xasaa'id alsinatihim sooma ahayn sidaa weyaan carabka waxa lagu kasbaday unbaa muxua naarta dadka lagu geliyaa sooma ahayn iyo qalbiga xiqdiga kaba soo qaad waad ogsoontihiin nabigeen inuu sheegay calayhi salaatu salaam laba qof inaan camalkooda kor loo yeelayn oo isku dhegan utruka haadayni xataa yastalixa isniin kasta iyo khamiis kasta camalkiiso lama rafciyo kadibna laba qof markaas ilahay waliba dembigu u dhaafaa ilahay baa loo bandhiga markaasu dembigu u dhaafaa camalkiina waa la rafciyaa marka waxaa la dhihi itruka haadayni xataa yastalixa labadan faraha kala baxa ilahay ka heshiiyaan marka mushkiladii sharti aad cuqdadii ku jirtay qalbiga waxay keentay camalkaadii aad tukanaysa salaadii qur-aankaad dhammaynaysa ducaadii alla wixii o dhan in lagu haayo oon kor loo qaadin meesha agtaada ay taalla oon laga aqaadin ilaa aad qofkii aad ku dhacsanayd aad ka heshiisaan waa masaaib kale min hari qalbiga weyaan waayo manida oo kale shahwada waa waxyaabaha qofka yani alfarju walfamu labada qofka dadka wax ugu badan oo naarta geliyo nabigeena suu sheg ala sl alfamu walfarju waa afka iyo farjiga afka de waa iska hadli waa taqaanaa wa cuni wa xaaraan wa mxuu aan banaan ayuu ku hadli saasaa naar u ku mudanaya qofkii talabaadna farjigii bini aadamka sidiisaba shahwo adag ayuu ilaahay geliyey subxaana wa tacaala ragnaba waa geliyey dumarna waa geliyey shahwadaasna marka ariiq ayuu ilahay u jeexay subxaana wa tacala ariiqaas waxaa weeyaan azawaaj waa guur halka shay oo maanta hadda aan joogno furan oo qofka shahwadiisa uu ku bixin karo ama uu ku damin karo waa inuu guursado wixii soo xiga haddii aad awoodi waayo ilaa hadda maa malakata imaanakum meesha ma taallo gacan kuma hayno waad ogsoontihiin waxa ku xiga maxay noqonaysaa asawmu fa inahu lahu wija waa mxuu ahaa ibiga nabigeena ala slam waa soonka qofka inuu sooma saddex bir afar bir soon maaha kaas wuxuu sii kicinaaba benziin waa kaas waxaa weya soon joogtaa laga hadlaya isniintii khamiistii ayaamulbiidkii sawmu yowmi iftaari yowmin maalmaha qaar muxuu ahaa ma garateen taas weeyaan oo muxuu aha laga hadla lakiin midka saddexda maalmooda waa kibriidku taabaa waa khatarka isaga marka waxaa weeyaan soomkaasuu nabiga noo sheegay calayhi salaa slam naftaa daciifi kadibna jirkii ayaa daciifi shahwadina waa daciifaysaa intaa waxaa dheeri ah iimaankiia kordhi markuu iimaan kordhana shahwadi way daciifi wahaakada marka jawaari badan aa ku jirta ducadaada lafte waa la aqbali wax badan baa muxuu ahaa meeshii aa ku jira weeyaan marka menida sharteeda waa khatar waxyaabaha dadka naarta geliya hadda intaanad arkaysaan waa ama qaawnaana amaba qaabdaroah ama muusikaah ama xumaana oo dadka ay ka daba dhaceen kulligeed mafaatiix waxay u yihiin dhammaan furayaal zinaday mufaatixu yihiin manidaas ayaana muxuu ahaa ay shidayaan kadibna shar badan baa ka dhalanaya sharta ayadeed in ilaahay laga magala inay ka dhalato ayuu nabigeena amar ku bixiyey sala alla slam ilaahayna wuu ka magangeli jiray calayhi salaa slaam waaye baabulisticaada min aljubni fulaynimo oo ilah laga magalayu baabkan u baabiy xadiidka imaamku wuxuu samaynaya marka axaadiista qaar iyaga laftirkooda soo celinayaan wuxuu rabaa marka inuu muxuu ahaa xugun walba baab gooni u sameeyo qaarna waxyaabo ziyaado oo dheeri ayaa ku jira qaarna waxaa weeyaan munaasabadaas oo inuu mxua ah xukunkaa sheegay ayuu usoo celina imaamka cali raxmat ullah xadii aar kun an kun afar boqol iyo han iyo afartanaad waa xadii saxiixa qaala aimam ismail mascuud aljaxdani wayn qal xadana khaalid maxamed jaymi qaala xadana shucbat waa imaamkii can cabdilmalik ibni cumayr qaala samictu waxan ka male muscab ibni sacd ibn abi waqaas weeyaane can abihi sacd bin abi waqaas radia allahu can arda awalu man ramaa sahman fii sabiili illah qala wuxu yihi sacd nabiga reabtigiina muu ahaa waad garanaysaano abtiga waa kan abtigin la imaada watiu nabigu ku fahantami jiray calayhi salat slam qaala wuxuu yihi sacd ibn abi waqaas kaana wuxuu qaala wuxuu yihi sacd kaana wuxuu ahaada yucallimuna midna bara waa kee ay rasul sal slm hamsan shan ayuuna bari jiray qaala wuxuu yidhi qaalada nin kale kee weyaan waa muscab la socda markaas yucallimunaa midna baro kaana wuxuu ahaaday midna baro aabahen aabbahen yucallimuna midna baro hamsan shan kaana uu ahaaday yaquulu mid yihahda shanta ayada kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka sal slm yadcuu mid ku ducaysta bihina iyagoo yaquuluhuna uu dhihi jiray yacnii shan shay ayuuna beri jiray aabbahen muscab ayaa dhihi aabihi sacd ibn waqaasa wuxuuna dhihi jiray shantaa nabigeena ayaa dhihi jiray oona ku ducaysan jira alai slam waa kuway shanta ayaga allaahuma inii acuudu bika min albukli wa bika min aljubni wa bika min an uradda ilaa ardaali cumur bika min fitnati اdunya wa bika min cadaab اlqabri hantaas ayuu ilaha ka magangeliyay subana watacaala allahuma al inii aniga acuud waxaan magala bika adiga min albukli bakhaylnimo bakhaylnimo waa imtiaan acuudu bika waxaan kaa magala min aljubni fulaynimo waa isleeyihiin acuudu bika waxaan kaa magangalaya an uradda in lee celiyo ilaa ardan cumr cumrigiisa hooseeya oo aadka u liidan catatabka in lee celiyana ilaahay waan kaa magangalaya acuud waxaan kaa magala bika adiga min fitnat dunya adduunyada fitnadeeda alla fitno badana dad akhyaar ahay oo toosnaay oo isku haaganay waxaad arkaysa adduunyada ee kharibtay oy meelo aan fiicnayn ka riday nacuudu billahi min dalik wacuud waxaan kaa magalaa bika adiga min cadaabi ilqabri qabriga cadaabkiisa saasuu nabigeena ku ducoosan jir alah slam marka maxalushaahidku waxaa weeyaan waacuudu bika min aljubni baab listicaada min albukli bakhaylnimadu ilahay in laga magalayo baabkan u baab xadiidka shan kun afar boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadii aciif isnaad ah ama daciifa ah. qaala imam abarna maxamed bin abdilcaziiz qaala xadaana alfadl ibn muusa can zakariya ibn abi zaa'ida can abi isxaaq اsabici can camr ibni maymuun can mascuudin alhudali cabdulahi mascuud weyaan radi allah an arda qal u cbdullah mscuud kaana wuxuu ada nabiy nabigana sal l slm yatacawadu mid ka mangala ilaahi min khamsin shan min albukli bakhaylnimo waljibni fulaynimo wa suui cumri umarka cumriga kiisa xun oo dambe weyaan oo qofka u cadartabo wa fitnati sadri iyo xabadka fitnadiisa iyo acdaabi alqabri xadiidka laakiin ka shawaahid ayuu leeyahayo marka macaanida bakhaylnimada iyo fulaynimada iyo catatabka iyo fitnada saxabadka iyo fitnada qabriga inta ayadaba axaadiis kale ah, oo saxiix ayaa cadaysay laakiin sanad ahna buu daciif u yahay xadiidka xadiis shan kun afar boqol iyo toddobiy afartan waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasir cala slam qana yaxya bin maxamed qaala xadana xabaa ibn hilaal qaala xadana abu cawaana alwadax weeyaani can cabdilmalik ibni cumayr can camr ibni maymuun awdi qaala wuxuu yidhi camr kaana wuxuu ada sacdun sacd yucallimu idbarabanihi weliishiisa haa ulaa'i alkelimaat kelimooyinkaas kelimooyinkan ayuu bari jiray kaana waxaad yucalimu ama kamaa sidii yucalimu u bara almucalimu qofka mucalimka alkhilmaana ah ilmaha sida kutaabta iyo ardayda qur-aanka loo bara oo mucalimka u bara ayuu u bari jiray ilmihiisa wayaquulu wuxuu dhihi jiray ina rasuula rasulka al sal slm kaana waxaa yatacawadu mid mangalab bihina iyaga dubra kulli salaad salaad kasta gebagabadeeda iyo gadaashyada dambe ayuu ilaahay ka mangeli jiray wuxuu dhihi jiray allaahuma allahyow inii aniga cud waaa magangala bika adiga min albkli bakaylnimo o wacudu bika waxaan kaa magangalaya min fulaynimo wacudu bika waxaan kaa magangalaya an in lee celiy ilaa ardi alcumr cumriga kiisa dambeeyo amaba xun wacudu waxaan kaa magangalaya bika adiga min fitnat dunya adunyada fitnada wacudu bika waxaan kaa magangalaya min cadaab alqabri waayahay faxadatu qaala cabdimalik bni cumayr wuxuu yidhi faxadatu waxaan u sheegay biha iyada muscaban muscab oo ibnu sacd ibn abi waqaas aan u sheegay fasadaqahu wuu rumeey weyaan xadiidka marka waa xadiidka hore un soo marayo shan kun afar boqol iyo sideed iyo afartan xadiiska ah waa xadiis saxiixa qaala imam nas akhbarna maxamed muhan canazi can mucaad bn hishaam addastawa weyaan qaala xadaanaa abi abi waa hishaam addastawa sambar weyaan can qataada ibni ducaama can anas maliki khaadimi rasul lah sal slm ana nabiya nabigeena sala allahu alay waslam kaana waxada nabigeena yaquulu mid yihahda allahuma allahyow inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min alcajzi cajis aan kaa magangalaya wاlkasal wahsi wاlbukli bakhaylnimo wاlharami duqnimada teeda hoose oo catatabka ah wa cadaab اqabri qabriga cadaabkiisa iyo wa fitnat اlmaxyaa nolosha fitnada walmamaat iyo geerida fitnadan kaa magangalaya marka waxyaabaha in badan oo dadka cibaadada dhaafiyo oo khayr badan oo qofku uu qabsan lahay uu dhaafiyo oo dhaafiya qur-aan badan uu baran lahaa ama cilmi badan uu baran lahaa ama xataa shaqa adduunad qabsan laha waxa dhaafiya ugu badan alkasal waalcajiz caajiznimada iyo kasalka ayaa ka mid ah weyaan ayadoo la wada joogo ayaa nina tallaabadii waa qaadi la'yi cudurna ma qaba la socda waa cajzi iyo kasal iyo rabuus saaran marka qofna waxaa weeyaan haf inta ubood waxaan soo qabsa inta qaba wax ka soo bara inta intaa yeel haakada waa ordi ilahay baa bixiya marka lidaalika in ilahay laga maangalo cajiska iyo wahsiga iyo waxay u yaqaanaan lezi in muxua ilahay laga bakaynimadana waa min baabi awla xadii شhan kun afar boqol iyo sideed iyo afartan waa xadii صaxiixa qaala imam nas abarna moxamed mutn anasi can mucaad ibn hishaam adastawai qaala xadaanii abi wa hishaame can qataada ibn dacama can anas bn maliki radia allahu canhu arda ana nabiya nabigana sal slm kan wuxuu nabigeenay qulubdi yihahd allahuma alh inii aniga acuudu waxaan kaa magaala bika adiga min alcajzi cajaska yani waxaad qaban karto inaad muxuu aha ka wehsato oo eh, mxuu ahaa maba qaban kara iska dhaadhiciso waa mushkilad waxyaabaha runtii aad iyo aad iyo aad iyo aad qofka muminka u xanuujinay khaasatan um, um, qofka soomaaliga waxaa weeyaan in ummadaha qaar aan dariiqoodii ku socono hadda ummado waxaa jira dalkan aan joogno nagula oo haddii aad tagto gobolladooda faqrina ilaahay subxaana wa tacaala aa ku imtixaama dhihi kar lakiin fuqara ah sidoo kalena waxaa weeyaan managsano tay uu ihay haddii aad baabuur alaab ay kuu saaranta aad la tagto cid kuu dejisa xaaraan mala saaraysa tuulo dhan iyo magaalo dhan ayaadan ka helayn cid xamaali ah haddaad la hadashana saasuu kuu eegaya lagama yaabo inuu xaggeeda fiiriyo waa ki iskala wey waana saakina waxaa weeyaan sooma quracnin ma garateen qaarna waxaa weeyaan meelay fadhiya ina hadda anfarta ku fiiqa ma rabo qaar muslimiin oo dalkana la degan oon soomaali ahayn oo iyagana waxaa jira iska fafadhiyo waxaa weyaan haba yaraatee aan shaqo u tallaaba qaadayn oon dhaqaaqayn oo qabaa'il aan soomaali ahayna dalkoodii waxaa ka shaqayso ummado kale qaxway meelaha la fadhiyaan waxa weeyaan aftahanimo iyo farakudirna ay yaqaanaan shaqo ma laha ummadda somaaliya saas ma ahaan jirin waad ogsoontihin waa dad active ahoo nool oo wax qabsado oo orda waana ilahay fadligii subxana wa taala yuutiihi man yashaa wallahu dulfadl cadiim laakiin beryahan waxaa bilaabatay wixii noocaas inta aad soo baxay baalkan la yihah telefoonkan la salaaxi intuu soo baxay intay wax qabsan lahaayeen shaxaadka u fudud ama aabbihii wax u doonto ama hooyadii wax u doonto ama meelha saaxiibkii ha u doonto ama like ha shaxaado ama facebook meelahaas wa ka muxuu ahaa yacni waa imtixaan wuxuu rabaa isagoon tallaabo qaadin oon waxba qabanin inuu muxuu ahaa amaani wa yahuudi iyo waxay yihahdeen wa alyahuudu maya aayadda kale oo jannaan gelayna ya huuda o nasaara ilaahay muxuu yidhi tilka amaaniyuhum waa iska waxyaaba ay iska n malo oo diilo aan macno ku dhisnayn waa malaawal malaawal inay muxuu ahay bilyooniya ku noqdaan rabaan saasaana cumrigooda ku dhammaana generationka hadda socdana intiisa badan u fiirsada saasay ku dhow yihin hadda gobollada north eastern waxaa laga furay collejiya farsamada gacanta laga furay oo tiro badan madheera laga furay wajeera laga furay gaarisa kii ugu weynayaaba ku yeello oo taqriiban soddon sano ka badan laga furay cid gashalle maxaa laga barana mataqaanaan makaniknigaa laga barani korontadaa laga barani xataa fast aidadaa laga barani iyo muxuu aha qofka degdega mxu gurma degdeg caafimaadaa laga barani waxaa laga barani guryaha sida loo dhiso boqolaal shay oo kala duwan oo qofka markuu ka soo baxaa isla markiiba lagu dagaalami ayaa laga barani cid gashalle qolyaha madaxda ka ah mxuu aha gobolada markaad wareysa waxay kuleeyihiin wax aan samaynaan garan la cid meeshu way garan la-yihin dhallinyaradin ayagoo kumanaan ah ay baagamundiyiin oo joogaan magaalada mid bikibiki yar wata kan ugu ronkaas wa midna bajaajar meelaha kula socda midna meelo iska fadhiyaa oo mxuu aha timihiisii mxuu ahaa maandhaweed maraan meelaha tagay ayaan mxuu ahaa qolya waxaan u tagi lah sheikhow ilmihii tima waxay naga noqdeen eh, maxay dhaheen tima ilmihii tima ay naga noqdeen ilmihi kaali noola hadal timi sarma ma taqaanaan timi qurcan aan aqooni jiri waa timaha saa u taagtaagan sarmaanka waa taqaanaan sooma ragga qaar ma yaqaanaan ya sarmaanku waa geed sarmaan la yihahdo oo saas taagan yaro gaaban saa yaro ah ilmihi waxay naga noqotay misarmaan madax sarmaan iyo madax sarmaan ee ilmaha kaalina wacdi sheekhow marka timahaas bilaash laguma sameeyo sida loo unudi yani qofkii wuxuu ku maqan yahay sarwaalkiin waa dhacay timihiin waa kaas tageen imtixaanka marka timihiay ku maqan yihin wiilashi iyo sida gabdhihii inay muxuu ahay ay make up ismaryaano israfaadiyaano yani imtixaan waxaan ka yaabana marka xaqiiqatan daroogadana si fiican baa loo soo geli qolyo kale oo walaalaheenna sidii loo galay ayaan ku soconnaa yani waa laga faani ninka soomaaliga hadda ir gobolkan waqooyi bari oo north eastern ama n meesha la dhihi iskuulaadka cid dhigtaa la cid dhigtaa la maxaa yeelay cid soomaali a ah hor rabto inay macallin noqoto mishaarkeeda inay kuleeyihin soddon kun iyo soddon shan kun iyo waxaas baan ku falaynaa baagamundo ah ilaa konton ad ku garaa baagamundo shaqana wuu diidaya seed yeeli waa imtixaan marka waxaa weeyaan waxaas kulli waxaa sabab u ah alcajz waalkasal iyo suu taqdiir haddii ummaddan dadaalaysa oo socota ay tagaan waxaan ka yaabayaa ummad qacdo ah oo adduunna waxbaan ka qabsanayn diinna waxbaan ka qabsanayn in la dhaxlaan ka yaabana xaqiiqatan oo gabdhaheyn la dhaxlo dhaqaalaheyn la dhaxlo diinteyn la dhaxlo hebel waa loo haray maqli jirteen yani khalaas imtixaan ayaan aad ugu baksana marka arrinta ayada ah, bal aan muxuu ahaa annagana aan ducadan ku dadaalno ilmahan ayaga laftooda aan barno aana dadaal ku darna insha alla ducadii dadaalkaan isku darna ilaahay ow muxua ilmihiisii mana guursanaya ma soconaysa moogta waa inaad marka hore waaye ahay ahay xadiidka alisticaada min alham baabu alisticaada in alla laga magalo subxana wa tacala min alhami murugada qofki inuu mxuu ahaa qalbigaada aad buuxsamo oo wax unaad soo dhaaftay amiga iyo hamiga iyo waxaad soo dhaaftay ay kugu taagnaadaan waaas wa ilaahay subxana watacaala mangala waliba ducaa cajiiba ah ha jirto oo inaad imaam keeni doon in kale ma aqaano cajiib ah, hadda intii kama muuqato laakiin ahy ahy nacam cajiib ah oo runta la tijaabiyey xadiidka nabigan waa la rumaysan yahi mia fi lmia laakiin cajiib ah waay ilaahay subxana wataala murugada in eh, laga mangalayo baabkan baab xadiidka shan kun afar boqol iyo sagaal iyo afartanaad wa xadis saxix ma qablahu wama bacdahu qaala imam sa akhbarna cali ibn mundir can ibn fudayl wa moxamed adabi moxamed fudayl adabi mowlaahum saduuqun carifun rumi tashayuc qaala xadana moxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar waxaa waa ninka ad taqaaneen oo ahaa eh, saaxib almakhaazi weeyaan can minhaal ibni camr alasadi mowlaahum can anas malikin radi allah anhu qaalu qaalu xir anas malik haadimka nabigeen ala slam kaana waxaa u waa u sal slm dacawaatun ducooyin laa yadachuhun uusan ka tegaynin kaana wuxuu ad sal sl yqulu mid yidhahdo allahuma allahu innii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min alhami murug iyo walxasan waa isleeyihiin wixii kaasoo hore oo tagay wax damba ahay iyo walcaji cajiska iyo walkasal wahsiga iyo walbukli bakhaylimo waljubni fulaynimo waqalabat rijaal iyo ragga inay ga adkaadaan marba haddii inta laga adkaada waxaa weeyaan si fiican yani shamatat اlacdaawa cadowga inuu mxu ah kugu hiishado waa wax aad u xun runtii yani qalbiga weliba khaasatan marka lagaa gardaray markaasaa mushkiladda qaala abu cabdillah wuxuu yidhi hada hada aلsawaab hay eh, cafwan hore u socona xadiidka shan kun afar boqol iyo kontonaad waa xadiis saxiix isna qaala alimaamu nas abarna isxaaq ibn ibraahim qaala anba'anaa jarir bn cabdixamiid dabi weeyaane can maxamed bn isxaaq ibn yasaar weeyaane can amar أbn أbi cmr maysرة المkزumi weyaan عan aنس بn maliki khadimi rasul lah sl sم qal wuxu aنس mali kaana waxaa u sugnay rasul rasulka sl slm dacawaatu dacooyin laa yadacuhuna uusan ka tegayn wuxuu dhihi jiray allahuma al inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalay min hami murug iwalxasan murug cajiska iwalkasal wahsiga walbukhli bakhaylnimo iwaljubni fulaynimo wadayn iyo daynta iyo waqalabat rijaal ragga in ay iga qaali noqdaan oo liigu hiishado si dulmi ah qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi haada asawaab xadiidkan sanadkan dambe ayaa saxa xadiid ibnu fudayl khaa xadiid maxamed ibn fudayl adabina riwaayadda u wariyey gaf sanad ah ku jiro matni maaha muxuu yii gafkaa sanadka matniga sanadka ah ay ana riwaayat ibnu fudayl asaabiqa riwaayaddii hore oo maxamed ibn fudayl oo hore oo shan kun afar boqol iyo iyo sagaal iyo afartanaad qabla hada ayaa khaa weyaan min jaclihi riwaayat bn saaq eh, ibn isxaaq can alminhaal ibnu camr ala weyaan wa inama sida saxda ah oo toosanna waxay tahay can ibn isxaaq can camr ibn abi camr sidaas ayaa saxa weeyaan waaya eh, arrinkan inay saa tahayna jamaacadii dhan ayuu khilaafay maxamed fudayl marka riwaayadda maxamed fudayl waxay noqonaysaa hayru maxfuuda ay noqonaysaa laakiin ishkaalba ma lahano waa hal matni culaysba ma jiro culaysba ma jiro weyaan waay xadiidka shan kun afar boqol iyo kow iyo kontonaad waa xadiid sohel isnaada qaala alimaam nas akhbarna xumayd ibn mascad albahili qaala xadaثana bishr ibn fadl araqaashi weeyaane can xumayd ibn abi xumayd طawiil qala xumayd qaala anas ibn malik wuxuu yidhi xadidku waa rubaaci radi allahu canhu arda kaana wuxuu aday nabig nabigana sal slm yadcuu mid ku ducaysta allaahuma alay inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min alkasali wahsiga iyo walharami duqnimada ziyaadada ah oo catartabka gaarayso waljubni muxuu ahaa fulaynimo iyo walbukhli bakhaylimo iyo wa fitna dajaal iyo masiix dajaal fitnadiisa iyo cadaab alqabri qabriga cadaabkiisa xadiid shan kun afar boqol iyo labayo kontonaad waa saxiix isnaada qaala imam bn sbn aqbana maxamed bn cabdilacla assancaani qaala xadana muctar bn sulaymaan can abihi abis waa sulayman taymi weyaan can anas bin maliki khaadim rasul lah sal sl ana nabiy nabigena sal slm kana nabigen wuxuu qul mid yihahdo allahuma aleh innii aniga cudub waxaan kaa magangalaya min alcaji cajiska iwalkasal wahsiga walharam duqnimada dheeriga ah oo qofka inuu wax garan waayo xogaalka uu beelo ama isku dardarsamo iwalbukhli bakhaylnimada waljubni fulaynimada waa cudu bika waxaan kaa magalaya min cadaabi qabri qabriga cadaabkiisa wa fitnati lmaxyaa nolosha fidnada walmamaad geerida ayaan kaa magangalaya baabu listicaada min alxasan murugta murugada in ilahay laga magalayo baabkan u baabay xadiidka shan kun afar boqol iyo saddex iyo kontonaad waa saxiix ma taqadama qaala alimam nas akhbarna abu xaatim abu xaatim sahl ibn moxamed ibn cuثmaan abu xaatim sijistaani weeyaane waa saduuqun fiihi dacaaba waa nin wuxuu ahaa aad u kaftan badano ayuu ahaa qaala wuxuu yihi abu xaatim xadaثna cabdullaahi ibn raja weyaan qaala xadaثanii saciid ibnu slma الcdwي mولاهم وصدوq صحيح الكتاب يخطئ من حفظه قال xدثني cمر بن أبي cمر مولى المطلب عن عبداللahi بن المطلب بن عبداللahi الqرشي عن أنس بن مالك khادم رسuل اه صل سم أن رsuل رsuلk صل سلم كان وxaa rasuulkeena إذا dacا goorta ducaysta qال wuxuu dhihi jiray اللهuma al iنii aniga acuudu bika waxaan kaa magala min الhmi murugta iyo الxaزن iyo murugada hamiga iyo murugada aad uma kala fogo والcajزi والkasل ayadna aad uma kala fogo والbkli والjubni bakhaylnimada iyo fulaynimada wadaac dayn daynta culayskeeda iyo la go-itaankeeda iyo waqalabat rijaal ragga inay eh, muxuuaha iga qalib noqdaan qaala cabdiraxmaan wuxuu yihi saciid ibnu salamat sheikhun daciifu weyaan waa sheekh daciif ah wa inamaa akhrajnaahu liziyaadati fi lxadiid ziyaadadan ku jirta oo ah wadalaci dayn ayaanu soo saarnay wax kale umaana soo saarin laakiin xadiidka asal ahaan waa saxiix xadiis ka horeysa ayuu saxiix ku noqonaya baabu listicaada ilaahay lagama galmay almaqrami daynta iwalmasami dembiga ayuu baabkan ubaabay xadiidka shan kun afar boqol iyo afar iyo kontonaad waa xadii saxiixa qaala imam nas akhbaranii moxamed ibn cuثmaan ibn abi safwan qaala xadaanii salma ibnu saciid ibnu caطiya wa kaana khayra ahla zamanihi dadka la zamanka ah kan ugu khayrka badan xagga cibaadada iyo xagga waraca iyo khayrka ayuu ahaa qaala wuxuu yihi xadaanaa macmar ibn rashid alasdi can الzuhri can cmr ibni zubayr can caaishaa muminiin radi lah an adaha qalat xadmn caaisha kaana wuxuu aday rasul rasulka sal slm akara maa shaykan ugu badnaan badan yatacawadu uu mangala waxay ahayd min almaqrami daynta inuu daymooba iyo walma'ami inuu dembaabo qultu waxaan idhi ya rasu rasulka allow caaisha dhihi maa akara maa tatacawadu intaad magangelaysa badnaan badana min almaqrami inaad daymowdo aad baad ilahay ugu magangashaa inaad dayn ay ku gashay say wax jiraan qaala rasulkan wuxu yih sal slm inahu shaniya man harima qofkii daymooba xadaa hadal ayuu sheegaa balal ayuu qaadi xadaa hadal ayuu sheegaa fakadaba markaasuu muxuu ahaa been sheegaa oo wacda wuu yabo hao ballan ayuu qaadaa fa akhlafa ballantin uu ka baxaa waa mushkilad moogta marka deynta ilaahay qofku inuu ka maangala ayaa loo baahan yahay wardayn wardayn wardayn iska ilaaliyo dayn qofkii haddaad aragto inaad qiyaamuleyl u istaagi ood qur-aanka aad u akhrini ood allah aad u baryi ood xumaan iska ilaalini laakiin boqolka shilan iyo kunka shilan iyo muxuu aha melyanka iyo kontonka iyo labaatanka kun waxaa weeyaan hadday kusoo galaan ay ku xanuujinaynin waxaad ogaataa meel fiican ilahay kuuma wada meel fiican uma socotid dembi kasta ood gasho ilahay xaqiisi ah xaqiisa wuxuu ku dhisan yahay cala almusaamaxa ad ku dhisan inaad kusaamax ilahi subxana wa tacaala gaabin kastood gaabisa ilaahay dembigaas iga dhaafa kaaga filan iyo tawba laakiin ibni aadamka xuquuqdiisa aad baa loo fudaystaa waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a ah, oo kolleyba adinkan aad ogsoontihiin ood iga taqaanaan qof aad leedahay war qofkan ma malaa'iga mise awliya sadii qofkan kumina aan loo dhiibayn kumi kumi kumi shilin looma dhiibaayo xaaraan waalo kitabka ilahi wuxuu ku sheegay subxaana wa tacaala minhum man in tamanhu bdinaari laa yuadihi ilayka ila maa dumta alayhi qaama soo same yani ahlu kitaabkii noociisaa noqona yani qeyb waxaa ka mid a haddaad u dhiibta hal shilin oo dahab ah aanan ugu aadan ugu imaanayni intaas inaad m dultaag hilink aad waardays inaad dul taagnaato od waardiye kahay shilinkaadi ma ooyan abadan war masaaibtaan miy seelyeel masaaibtaas seelyeel hadda ummadan soomaaliyeed waxyaabaha ay horumar ku gaartay o ummadaha kale kaga duwanta oo dhaqaala lagu hela mataqaana waxaa lagu helay iskaashi ana aaliu sharikayn maa lam yakun axaduhuma alaakhir soo ma shirkadaas la shirkada la yahay ilaahay baa ganacsiga kula wadi oo kuu barakayni marka arrinka asagaah hadday khiyaano gashana ilaahay subxana wa tacaala khalaas soo maaha marka ummadaha kale waa kaga duwan hadda waa aragteen yani afka xataa lagu ballami oo intaasoo ganacsi lagu wada wata oo lagu barwaaqoobay qaar iskhiyaamana waa jira dabcan laakiin guud ahaan waa un nooli in hadda shirkadahan kaargoga ay annaga muxuu ahaa ay ay ay guulaystaan oo kuwan ganacsiga alaabta kale ay guulaystaan oo waxyaabaha nin laba kunoo shil laba kunoo doolar ayuu shirkad ku geli kun doolar ayuu shirkad ku geli shirkad milyan doolar ku shaqayni ayuu sheer wuxuu kuleeyahay laba kun oo dolar laba kun oo dolar bes saasaa marka lagu shaqaysta waxaasaa meel lagu gaaray waxay dhihi jireen cirbad la arooriyey ya masaalay noqotaa saas ma saas weyaan lidalika qolyahan hadda waa kadadan yihin ayaga shilin isuma dhiibtaan shilin shilin isuma dhiibanayaan umadahan kale magacood inaan sheeg muhiim aan waa taqaanaan shilin isuma dhiibanayaan nin walba kiisuu haystaa kan faqiir gooniya kan faqiir gooniya kan faqiir gooniya kan saasay ku bilowdeen kuna dhammaanayaan annaga intaan kuna dhantaa iyadoo laakiin ta ayada waxaa naga fasaadina mataqana nakhariba khiyaanadan bilaabatay dayntaan la qaadan oon la bixinaynin qofka marba haddii aad dayn marka dayn waxay tahay markaad rabo bas maalinta aad gacantiisa gasho dayni waa ka bacd waa milki man akhada amwaal الnaas yuriidu adaaha adda allahu canhu waman akhada amwaal الnaas yuriidu itlaafaha atlafahu اllah ilahayna kama bixiyo subxana wa tacaala daynta wax badan waan ka hadla waadna aragtaan wax badan xaqiiqatan mar kastoon soo mar way dhibtaa waay dhibi aniga daymo iga maqan yihiin oo qaarkood muxuu ahaa soddon sano gaari ma garateen danna kamariyo hadda qof markaa daynsiina marka hore maba ka rabo inaad iisoo celina inaad iso boqol kiiba sagaashan haddaanba siiyo boqol kiiba sagashan soo celinaan laakiin mishkiladtaa ma aha waxaa mishkilad ah qofkan daynta lagu leeyahay naar ilaahay oo geli siduu nabigana shegay sal slam jannana waa laga xaaran yeeli qabrigana waa lagu cadaabi adiladeeda maxay tahay daliilkeeda waxaa weeyaan ninkii saddexda dirham oo ninka alxa ibn cubaydillah eh, mise abu qataad aha y abu qataad uu ka eh, damiintay saddex maalmood maalin walba nabig war ma ka biis war ma ka biis war ma ka bixisay maalinta muyur waan ka bixiyey markaasu alaana baruda jildu hadda ayuu mxua qaboobay haraggiis wuu gubanay waa saddex maalmood xadiid kale waad garanaysaan marka nabigeen wuxuu yihi yukfaru lishahiid kulu shay ila dayn saaranii bihi jibriilu anifan jibriil ayaa muxuuha dhegti ugu sheegay mar dhow inaan qofka shahiidka a ah loo dhaafaynin dayn uu qabo nimiy arrinta ayadaa arrinta halis wa waa yaabana xaqiiqatan war macadana maay dhihi waxaad dhihi jirteen maanaa qaldanmisa cadana laga heysaa baad dhihi jirteen marka reecada waa joogaan meesha marka waxaan kala jeedaa war masaladan daynta say wa yihiin nimy say wa u jiraan maxaa hadlaysa culama allah bal wa sheega anigu waan ku wareera aqiiqata mas ani kaliga haysta oo waaan kaliga ba ujiro adinka ma aragtaa waan ya a ilahay ka gudi waxaan kala jeeda marka ikhwaani masaladaas ayada daynta khatar wa lidalika nabiga ilahi u ka magangeli jira alayhi الsalaatu wasalaam waa yahay hy baab الاsticaada min almaqrm wاlma'hm ka gudubni hy baab اlisticaada ilahay in laga magalo min shari الsamci maqalka shartiisa walbasari aragga shartiisa laga mangalo shartooda laga mangalo ayuu baabkan ubaabay xadid shan kun afar boqol iyo konton iyo shanaad wa xadis saxiix qaala alimam nas akhbarna xuseyn ibn isxaaq qaala ambana abu nucaym alfadl wayaani qaala xadaثana sacd ibn aws qaal wuxuu yidhi xadaanii bilaal ibnu yaxya ana shutayr ibnu shakl ahbarahu can abihi abis oo shakl ibn xumayd somayn qaal wuxuu yidhi ataytu nabiya radi alla an arda ataytu nabiya nabiga nabi sal slm faqultu waxaan yidhi ya nabiy allah nabi allow callimnii ibar tacawudan mangal oo atacawadu bi an mangalo faakhada biyadii gacantii ayuu qabta kadibna qaal wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa acuudu waxaan mangala bilah al weyne min shari samcii war ninka da in lagula haska bixiyo war ninka da in lagula haska bixiyo wallahi iradan ogeyn caw dhimanaysa ilmahadana kaama bixinaya maba la ogsoon mararka qaar khatar wa min shari samci allahuma alla ini aniga acudu bika waxaan kaa magala min shari samci maqalkayga shartiisa iyo wa min shari basari araggayga shartiisa iyo wa min shari lisaani carabkayga shartiisa iyo wa shari qalbi qalbigayga shartiisa iyo wa shari maniyi manidayga sharteeda yaa cogdad qaba hadda intayna fadhi meesha yaa qof muslim ah ama ha madoobaada ama ha caddaado ama aabbaha ha dilo ama walaalka ha dilo yaa cogdad qaba caaw khiyaaray maya cubdad qaba axsanta ya cubdad qaba laba qof eh, laba waxaan cubdad qab waxaa ka jira jaamic iyo bas waxa kule kule cqdaysan yihin ya sheekh intaan basa <laughs> muslimiinta kale muslimiinta kale intaas ayada kolley badbaado ma rabtaan namiga warka iga qora badbaado ma rabtaan qof muslim ah kaainan man kaana waxba u qabin waxbana kuma tariis cuqda adigu baa rafaadiis wax ay kuu tarin ma lahan waxayna kaa xiraysaa baab qiimo badan ninkan soo galay isagoo kabaha ku wata gacma oo weyse qaba nabigeena hadaluu ka hormari sayadkhulu calaykum rajul min ahli janna ma xasuustaan maxay ahayd marka gebagabadii maxay noqotay markii la baaray maxay noqotay laakinii laa axmilu hillan liaxadi min almuslimiin asagoo aan ogeyn hawa bas khalaas waxaa lagaa rabaa intaa idhaaf inta un lagaa rabaaba yacni aniga wax kaloo sameey ma laha janna haddii wax un lagu galaay jiraan qof muslim ah wax cudad ah haba yaraat uma qabo markaasa wuuu yidhi taayada weyaan wa tilka alatii laa nuiiqu wal taayadaha laiska raadiyo taayadaha laiska raadiyo cudad hmm? ma u qaadaysid looma qaadayo ka isaga waxaa loo samaynaa wاnusxu likuli wاnnusxu likuli muslim bas isaga waxaa loo samaynaa un waa loo naseexaynaa wاnasxu bukule bas wamaa anta calayhim bijabbaar fadakir biاlqur'aani man yakhaafu waciid adiga marka dowrka aad ku leeda waxaa weeyaan annusxu weliba bikulli isagoo saas waa muslim isagoo saas waa mumin wain طaa'ifataani min almu'miniina iqtataluu sooma ayagoo islaayey ay haddana ilaahay imaan u sugaya koofiya roosaa loo saarta ayada waaba waaba labi saqiir marka waa loo nasaaxayn dad looma qaday waay baab اlisticaada ilahay in laga magan min shari اlbasari aragga shartiisa nacam haye haye may coqdadan ka hadlayn waxaa weeyaan ma fardi aad u qabtaa mise camalkooda ma shaksiga aad u qabtaa mise camalka camalki waa camalki weeyaan nabigeena alayh sala slam markii aad khaalid bin waliid uu muxuu ahaa dadkii reer bani jadiim u laayey xadiikan soo mari hada dhawaan fogeyn nabigeena muxuu dhahay allaahuma inii abra ilayka min khaalid miyuu dhahay maya allaahuma inii abra ilayka mima sanaca khaalid khaalid wuxuu sameeyaan beri ka ahay muslimiintaas ay laynayaan iyo culimada ay laynayaan annaga beri baan ka nahay ilaahay baan beri ugana subxaana wa tacaala sidaa weyaan camalkoodana waa camal sayi oo shaniica oo aad u liidan hada wallahu aclam wsala allah wasl abdi rasul mustafa eh, habeen dambe muxaadara